bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi walih wsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray baabkii ku saabsanaa ilaahay subxaanaه wa tacaala aragtidiisa inay muslimiintu arki doonaan iyo usuushii raacaysay sida in ahlu towxiidka naar aysan ku waaraynin shafaacadii iyo axkaamteedii <clears throat> masaa'ilkaasaynu soo maray xadiidkii abi hurayra iyo xadiidkii suhayb iyo xadiidkii waxaanu soo maray abi muusa alashcari axaadiidtaasuu sheekhu soo sheegay baabkaas iyo tawaabicdiisa koob iyo toban xadiid buu imaamku sheegi doona koob iyo oo ku dul wareegaysa ru'yada ilaahay subxaanahu wa tacaala ahlu towxiidku inaysan naar ku waaraynin shafaacada sugiddeeda ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala ummaddiisa la hadlayo iyo khalqigiisa axkaamta usuushii waaweyneyd koo iyo toban xadiid buu ku sheegi doonaa abwaab isdaba joog ah hadda marka waxaynu soo ka soo soo maray xadiid abi muusa alashcari iyo xadiidkii abi hurayra iyo xadiidkii suhayb baynu soo maray ayib isaga marka xadiidka abi hurayra riwaayaadkiisa qaybo ka mida ah baynu shalay ku joogsannay qaala imaam raximah اllahu tacaala cashirkuna waa cashir konton iyo sideedaad waan hafa inaan hormariyo xadaana cabdullah bn cabdiraxmaan اdarimi cabdiraxmaan اdarimi abu muxamed saaxib sunan aw ilmusnad wadaadka u taqaanina caankaa weeye ahbaranaa abulyamaan alxakam ibn naafic ahbaranaa shucayb ibn abi xamzata can الzuhriyi muxamed ibn muslim shucayb bn abi xamza ahbat الnaasi fi الzuhri baa lagu sheegaa nin aadu culus weeye khaasatan fii riwaayaatihi can الzuhri waqad akara min hadihi tarjama albukhaariyu fii saxiixihi bukhaari markuu saxiixiisa marayo zuhri markuu wax ka waranaya aad bu wuxuu u maraa ariiqan hadda aad haysaa abulyamaan xakam naafic shucayb bn abi xamsat can الzuhri qaala zuhri wuxuu uhi ahbaranii waxaa ii waramay saciid bn musayab wa caطaa ibnu yaziid allayhiyu horaa waxaynu soo maray zuhri oo si toos ooga qaadanaya caطaa keligii ka waranaya xadiidka hadda wuxuu isku qabtay caطaa iyo saciid buu isku qabtay horaana waynu soo sheegnay inuu leeyahay dhaqanka uu leeyahay zuhri an aba hurayra radi allahu tacaala canhu cafwan ahbarahumaa wuxuu u waramay caطaa ibn yaziid iyo saciid ibn musayab buu u waramay muxuuna u sheegay ana annaasa dadku waa saxaabaa loo jeedaa qaaluu linabiy nabigan ay ku yidhahdeen ya rasuul lah rasuulka ilaahay ow hal naraa rabbana rabbigaanna ma arkayna yowma alqiyaamati maalinka aakharo wasaaqa shucayb wuxuu kaxeeyey shucayb ibn abi xamsa can zuhri weeye hadda alxadiiu xadiidkiibuu kaxeeyey bimili macnaa xadiidi ibraahim ibni sacd ibraahim ibni sacd azuhri oo horaan soo marteen ariiqiisii can zuhri ayuu kaxeeyey yacquub bn ibraahim azuhri can xadaanii abi wakaad soo marteen can الzuhriy ariiqii buu ujeedaa ee shalay aynu soo marray wasaaqa shucayb alxadiiu kaxeeyey bimili macnaa xadiidi ibraahim xadiidkii ibraahim oo kale macnihiisii buu kaxeeyey laa bialfaadihi alfaadi ma isku macnay ka wada socdaan weeye xadaana maxamed raafic anaysaburi اlqushayri xadaana cabdالrazaq bn hamaam sacdan saaxib اlmusanaf alimaam اlmashhuur ahbarna macmar can hamaam bn munabih qaala hada maa xadaana abu hurayratu saxiifo dhan ama nuskho dhan buu hamaam munabih ka qaata abu hurayra kitaab dhan u qoraa kitaabka marka wixii axaadiia ahaa abuure uu ka qortay ugu qoran markuu marka ardadiisu u tabinayo saxiifada iyo kitaabkaas diiwaankiisaasuu qayb oga soo qaadaa kolba intuu markaa rabo uga wariya marka tiibuu hadda ka hadlaya qaala hamaam wuxuu yidhi ibnabih hada maa xadaana abu hurayrata can rasuuli lah sal lay slam kani waa kuu noo tabiyey abu hurayr noogana naawilay suubana calayh salaat wasalaam fadakara wuxuu sheegay axaadiia axaadii buu sheegay abu hurayre sheegay minha waxaa ka mid ahaa waqaala rasuul lahi sal lay slam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ina adnaa maqcadi axadikum midkiin booskiisa ka u yar min aljannati jannada oga booska an yaquula lahu rabu inuu ku yidhaahdo tamanaa wax sheego wax qabso fayatamanaa waa qabsanaya ruuxa muslimka ilaah waxaasaan raba intaasaan rabaa wayatamanaa weli waa ku celcelino waa rakaadinaya in badan buu sheeganaya hal hamar ma aha ilaa uu daalo asagoo isoo xidha baashu fayaquulu lahu ilaahay wuxuu ku odhanaya hal tamanayta wixii aad sheegin karta ma sheegata fayaquulu nacam buu addoonka odhanaya fayaquulu lah alla wuxuu ku odhanayaa faina laka maa tamanayta wamilahu macah faina laka waxaa ku aaday maa tamanayta wixii aad sheegata ee tamaniday wa milahu macahu iyo labanlaabkii isagoo kalena ku darso annagaa kugu daray isagoo kalena ku darso annagaa kugu dar marka xadiidka iyo kii horeba kulli riwaayadan kii hore waxaa ku jira ilaahay inuu hadlahayo oo qowl leeyahay oo kalaam leeyahay oo uunkiisa la hadlahayo ahlubidacna may yidhaahdeen ahlubidacna mana yidhaahdeen saa darteed cinda ahlilcilmi bilxadiid sunnadan ku timid baabka mutawaatirada ninkii ogaaday kadibna awila ama diiday agtooda waa munaafiq muslimba ma aha munaafiq weeye lianna amaa baabu sifaat badankeed wax lagu qaato maha bilcaqli walfikri lagu keeni karo culumta caqliyadii caqliga lagu garto maha badankeed khaasatan sifaatka khabariga ah amaa sifaatka ilaahay inuu awood leeyahay oo cilmi leeyahay oo xikme leeyahay oo qudro leeyahay howlahaya waa sifaat caqliya see axadku khaaliq noqonaya oo addoommadiisa u xisaabaya oo wax u tashriicinaya oo adduunka u maamulaya iyo aakharaba haduusan qaadir ahayn caalimna ahayn xikmana lahayn sifaad marka lagu gartaa jira alcaqlu wasamcu alcaqlu washarcu waa khaa waa in la yidhahda sifaad lagu garta alcaqlu wasamcu lianna caqliga in la cuskado oo diinka ilaahay loo cuskado meeluhu ka shaqaysan kare uu awoodi karo waa min asharci alxuja alcaqliya waa sharciyatun xujada caqliga waa sharciyo marka in lasmuqaabalayo leeda alcaqlu washarci waa khata sawaabku waxaa weeye alcaqlu wاsamcu wa kilaahumaa sharciyaan asamcu iyo naqlu baa loo jeedaa naqliga iyo caqligu waa laba xujoo sharciyataana mid walba in la cuskado majaalkiisa khaaska ah iyo meeshay iskugu tagaanba ee darmiga aba sharciga caddeeyey wuxuu marka sharcigu xujo ka dhigay waxaad leedahay waa xuja sharciya idan alcaqlu waa xujatun sharciyatun caqliya wanaqluna waa xujatun sharciyatun samciya ayb marka sifaatku marka hadday saa yihiin oon lagu ogaan karaa caqliga in badanoo ka mid a ah, waxaa weeye ninkii ogaaday axaadiiu ogaaday oo soo gaadhay bacdamaa ay soo gaadheen waaweciyo lexleexiya cinda ahli اlcilmi waa zindiiq munaafiq muslim ma aha laakiin dadku waa loogu cudurdaari oo ma ah xujo lagu ogaado bilcaql xujo lagu keeni karaa fikir iyo tadabur maaha iyo istidlaal sifaadka in badanoo ka mid a ah. kufrigu goormo marka xasilhaya manaadkiisu waa bacda samaac horaan baynu soo marra nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam axad ummaddan ka tirsan ma jiro oo imaqla kadibna aan i rumaynin walam yu'min biladii ji'tu bihi ila kaana min asxaabi الnaar muxuu nabigu samaac ugu xidhayaa wuxuu samaac oogu xidhahayaa alxaju xuja naqliya nabigu oogu xidhayaa hawshaas cadaabkeedii iyo gaalnimadeeda maxaa yeelay inuu axadka nabi yahay ama fulaan rasuul yahay laguma ogaan karo bilcaqli walfikri laguma ogaan karo waxaa lagu ogaan karaa bisamaac idan bacdama aad maqashay xujadii naqliga ee samciga ahayd kadibna aad dafirtoo diiddo cindaha yataxaqaq almanaad manaadkii iyo sababkii lagu takfiiran lahaa xilligaasu hirgelaya inta ka horaysa ma hirgelayo weligii markaa ku khaldamina ninkii salaada wujuubkeeda diida ee dafira waa gaal baad leedihin dafiraad goormay timaadaa bacda alcilmi jaxdi iyo inkaar goormuu yimaadaa bacda asamaaci wa buluuq اlxuja manaadkii kufriga lagugu takfiirinaya goormuu xaqiiqoobaya bacda aلsamaaci oo waa jaxdi iyo inkaarka hadhihin marka halkanoo kale waxaa loogu cudurdaaray hebel waxaa loogu cudurdaaray he jahli ma aha lanna lama helin weli manaadkii kufriga sababkee ma xaqiiqoobin wاljaxdu laa yakunu ila bacda cilmi cinda ahli اlcilmi wاlluga jamiic almacaajim fura ma huwa aljaxd tacriifkiisa inkaar iyo jaxdi bay salafku yidhahdeen jaxdi iyo inkaar goormaa la helaa wadaadka sawaaxiliga hadda soo islaamay markaan tawxiidku u qabanay salaada tuko tukan mahayo maxaa yeele imaba saare yidhaahda ma kaafirba kaafir ma aad maxaad ma u cudur daarteen mayo maydin cudur daarin inaad daba u waa khalad leanna weli maba ogaano xujadii cudurdaar goormu yimaadaa nin ku dhacay sababkii kufriga ahaa ku dhacay macsiyadii bacdamaa sababkii laga helay aad tidhaahdeen cudurdaar buu leeyahay ninkan weli jaxdi miyaa laga helay ninka hadduu soo islaamay maxaan looga heli weliba omaanan sheegin salaadda inay waajib tahay xujadiiba weli ma gaadhin cilmigeediiba weli lama siinin bacdamaa calima ood adilada u sheegtaan hadduu in yidhaahdo annaga waxaan leenahay islaamkaana eh, eh. waan isfanaamaynaya weligii markaa khaldamina meel aan cudurdaar joogin cudurdaha la ordin cudurdaar wuxuu yimaadaa bacda taxaquqi almanaad ninkanna weli manaadki lama helin ahaa aljaxdu walinkaaru bacda alcilm saa u ogaada masaailka iyaan lasku khaldin faina laka ma tamanayta wamilahu macahu waxadatanii suwayd bnu saciid alharawi alambari qaala xadaanii xafs bnu maysara abu cumar aلsancaani alcuqayli can zayd bni aslama alcadawi mowlaahum can caطaa bni yasaar alhilaali can abi saciidin alkhudriy abu saciid sacd bn malik bnu sinaan muslim waynu soo maray sagaahan iyo sideed xadiid buu ku leeyahay saxaabigu radi allahu tacaala canhu waardaa halay ardada qaarkood meelna soo marin bay marka waan shikiyey bal horta aan sheegno sagaaشan iyo sideed xadii buu ku leeyahay fii صaxiixi muslim waxay isku waafaqeen afartan iyo lix afartan iyo lix xadii bay wada wariyaan bukhaari iyo muslim inta kale waxaa la gooni ah imaamu muslim raximah اllahu wuxuu saxaabigu geeriyooday toddobaatan iyo afartii hijirada can abi saciid alkhudriy radi allahu tacaala canhu ana naasan fii zamani rasuuli illaah dad xilliga suubanaha joogay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow hal naraa rabbanaa rabbigaana ma arkaynaa qaala rasuul lah sal sl rsulka wuxuu yidhi waad arkaysaan intaynan marka sii gelin xadiidka dariirintiisa wadaadkan suwayd ibnu saciid alanbari alharawi waa sheikhu muslim wabni maajah ibnu maajah way ku soo maray muslimna waa ka wariyaa afarta kale waxba kama wariyaan waa nin laysku haysto oo mutakalamun fiihi ah maxaa yeelay wuu waa yeelo markuu cimriyey haddana uu indhabeelay kadib markuu axaadiista yeedhinay kaana yatalaqan wa udkhila fii xadiiثi maa laysa minhu nimanaan khayr badnaynna odaygii waa yeelay ee indhabeelay bay axaadiiiisa waxaan ka riwaayadiisa u gelin jireen soo saa maaha xadiiku haabu iska jiray kaana waad warisaa u axaadiistaas soo idan suwayd ibnu saciid alanbaar اlharawi waa wadaad dhibkaasaa ah haysta muslimna waa aragteenoo waa ka waranay xadaanii suwayd bnu saciidin fii صaxiixii axaadiidta kitaabkana ummaddu waxay ku waxaa la ysku hayo sanadka muslim sanadkanaa ka xoog badnaan lahaa kanaa ka fiicnaan lahaa wey ee maha xadiidka daciif ah. mar hadday sidaa tahay maxaa muslim ku kalifay wadaadka sidaa la yskugu haysto weliba yaxya maciin ku dheeraan jiray xadii wuxuu wariyey ah man qaala fii diinina bira'yi faqtuluuhu ninka diinka iyaga waxay ila tahay ka yidhaahda ha la dilo yaxya maciin baa loo sheegay asaga ha laga bilaabo ha la dila buuri sawayd binu saciid ha laga bilaabo <laughs> alambari xadiid kaleo wax ku saabsan cishqiga ninkii intuu islaan jeclaado jacayl u dhinta waa shahiid xadiikaasna wuu wariyey markaasuu low kaana lii farasun wa rumxun lahazawtu suwaydabna saciid n maciin haddaan faras iyo waran helhayo waan ku duuli lahaa jihaad baan cilaamin lahaa way kala fogay nina de waa naysaabuur iyo khuraasaan iyo xagguu jira nina waa ciraaq iyo xagganso ku jira markuu waa ku duuli lahaa buui xufaaddu markay dabagan sida daarqud waxay dheen wuxuu sheegay maciinoo kale waa khayr waa wanaag laakiin labada xadiidba dembiga ma laha asagu midna sheekhiisa weeye oo wadaaca oo axaadiia dejiyaba midna waa ardayga asaga ka qaato laftirkiisu matruuq ah marka yaxn maciin waa fiican yahay laakiin dembiga ninkuu saaray ee madax oogu xidhay ma laha saa darteed waxay fufaaddu isku waafaqeen ninkan suwayd ibnu saciida man rawaa canhu qabla alcama intuusan indhabeelin ka hor ninkii wax ka qaatay fa xadiiuu saxiix muslim baa ka mid a ah xufaadda waxay isku waafaqan imaam muslim rawaa canhu qabla alcamaa markuu basiirka wax arkaya wax ka qaatay wamaca dalika wamin diqati imaam muslim hadduu suwayd ibnu saciid asagoo weliba qabla alcamaa wax ka qaatay wa qabla alkibari uu xadiidku saxiix yahay haddana kuma kaaftoomo mar walba uu wax ka wariyo wuxuu raaciyaa shawaahid buu raacin ama mutaabacaad buu ku keenaya hadda waa baabu shawaahid waxaa soo hormaray xadiidkii abi musa alashcari fi lbaab waxaa soo hormaray xadiidkii suhayb fi lbaab waxaynu soo marray kii abu hurayra inoo dambeeyo duruqda fara badnaa abi saciid xadiidkiisu waa maxay waa min baabi shawaahid iyadoo sidaa tahay haddana dayn mahay saddex raawi oo kale oo raaci doonta sheekhiisa xafsa bnu maysara oo xadiidka la warisay ayuu keeni doonaa qaacida marka in ragga ducafada ah ama laga hadlay wax laga wariya fi saxiixayn waxaa loo yaqaanaa qaacidaة اlintiqaa min ضaciif اlxadii waa dhaqan ay leeyihin ragga waaweyn kibaarta ee jibaasha jibaal اlxifd wاlitqaan xadiidka ninka daciifkay dabagelahayaan markay dabagalaan bay waxay ogaanayaan xadiidkan inuu xifdiyey idinku waa taqaanaan baabul kawaakib markaad maraysaan qad yastiqu lkaduubu baad leedihin saad ku ogaateen ninka beenaalha mar buu run sheegaa beenaalhu weligiima been unbuu wadaa mise marmar buu qajac ka siiya xoogow run ah ayib inka beenta badnaayee ciidan intuu arkay yidhi wareerkii waa laydingalahayaa diyaargaroo war beentiisa naga daaya waxaa la baalihii ciidan iyo col ma jire inaga daaya geela inoo lisaa la yidhi ay colayba foofiya markaasuu galgashay tocaalka dhigtay oo galgasho cid war baxa warka wawareey war iska qabta war marka waxaa wuxuu hi waan sheegi jiray laakiin anuu miyir qabaan sheegi jiray buuri anoo galgalanhay hadda koor miyaad aragteen buuri maya war hubka booba almuhim waxaa weeye suwayd ibnu saciid imaamku intiqaabu ku sameeyey bukhaari dhaqanka wuu leeyahay yantaqii min min xadiii daciif ninka daciifka xadiidkiisaa la fiirinayaa maa waafaqa fiihi iqaat wاljibaal wuxuu ku waafaqay kadibna waxaa la ogaana anahu xafida hada اlxadiiثa wain kaana ضaciifa fi اlasli suwayd dhaqankaasuu kula dhaqmaa suwayd intuu muslim ka wariyana halkan wadaadee xafsa bn maysara abu cumar asancaani alcuqayli ayaa wuxuu lahaa nuska iyo kitaab dhan oo axaadiistu ay cawaali tahay ninka axaadiiiisa muslim waa waayey ilaa min ariiqi suwayd xadii walbo muslim uu ka qaato waa ilaa labaatan xadii waynu gaari doona kana inooga horeyaan filaya xadii walbo muslim uu ka qaato can suwayd bnu saciid fahuwa caalin waa rubaaci soo mara muadim w naailkiisu waa khumaasi iyo sudaasi markas waxaa la weydiiye muslim maxaad suweyd ibnu saciid wax oga warisay fi saxiix wuxuu ihi famin ayna lii binuskhati xafs min maysara buui xafs min maysara nuskhadiisi iyo axaadiista xaggeen ka halaa buui maba hay dariiq kaloo axaadiita ku wariya ma haysto anuu og axaadiistu inay saxiixa yihiin min turuqin ukhra marka saa wax u insha allahu tacaala calaa yati xaal waxaan leenahay maysara lam yarwi canhu muslim fii saxiixihi ila min ariiqi suwayd bni saciid haddaad haysaan ilaa xadiian waaxidan oo inoo fi kitaab اljihaad wasiyar ku iman hal xadii ayuu xafsun maysara muslim ka min hayri ariiqi suwayd bni saciid ayb oo naazil ah marka wuxuu u dooranaya inta badan suwad ibnu saciid aan xabsan maysar axaadiistu og inay saxiixa tahay wuxuu raadinayaa miisada ah culuwiga waana waxay raadiyaan muxadiintu aad ugu dagaalamaan oo aad u raadiyaan wey ayb waynu gaari doonaa insha allah aan iskaga tagno almuhim xadiiuhu xadiiu muslim can suwaydin waa saxiix liannahu samica minhu warawaa qabla alcama xufaaduna w hawsha way caddayn kullu man samica canhu qabla alcama faxadiiuhu saxiixun xasan bay yidhaahdaan muslim baana ka mida taa iska ogaada marka aan dareeriya xadiidka qaaluu qaala rasuul nacam ilahi waad arkaysaan qaala nabigu wuxuu hal tudaaruuna ma laydinku dhibgelinayaa fii ru'yati shamsi qoraxda aragtideeda bidaahirati duhurnimo saxwan oo faydan qorax faydan laysa macaha saxaab waa tawdiix laysa macaha saxaab aan daruur lahayn waa tawdiix iyo tafsiir saxwi qudhigiisi wey ay faydan tahay iyo daruur ma lah waa isku mid laakiin waxaa la rabaa macalimka xariifka ah wuxuu kugu sheegaya far waaweyn masale caqadiyo asliya weeye dadka waa in loo sharxo oo la yidhaahdo saxwan faydan ama fayran waxa dadaanba isku afma laysa macaha ay maca shamsi saxaaban macaha huna duunaha baa loo jeedaa duunaha duuna ashamsi saxaab aysan daruur ka sokaynin xadiidkii horaad kusoo marteen wahal tudaaruuna ma laydinku dhibaatogelinaya fii ru'yati alqamari leylat albadri dayaxa aragtidiisa madhib baad kala kulmaysaan oo habeenka afariy tobnaad jooga saxwan faydan laysa iiha fiiha saxa leylada wey markaa huna habeenkaasoo aan daruur jirin qaaluu laa yaa rasuul maynabi allow dayax faydan iyo qorax faydan nin walba meeshiisu kaga dhargahaya ninna nin ku dhibi maayo qaala nabig wuxu uhi maa tudaaruuna ladii dhibaataba gelin mahayo fii ru'yat illaahi tabaaraka wa ilaahay aragtidiisa tacaala yowma alqiyaamati maalinka aakharo ilaa kamaa tudaaruuna fii ru'yati axadihima ay ashamsi waalqamari inta uun laydiin dhibaatogelinaya qorax iyo dayax aragtidii unbaa laydiin dhibaatogelin weeye ilaahay aragtidiisa idan waa maxay waa tacliiqu اlxukmi bilmuxaal idan qorax faydan nimaan arkayni allahuma inu indhuhu dam yihiinba mooyaan ma jiro dayax faydan nin walba waa arkahayaa idan ilahay waad arkaysaan weeye sidaasoo kale waynu soo marra inay tahay tashbiih الru'yati biالru'ya laa tashbiih اlmariyi biاlmariy nabigu haddana tafsiil ida kaana ywm اlqiyaama maalinka qiyaama marka la gaadho adana waxaa dhawaaqaya muadinu wahuwa allahu subxaanaه wa tacaala axadka dhawaaqaya ee ummadda u dhawaaqaya khalqigiis alla weeye riwaayadii bukhaari baa cadaysay ayb riwaayadii bukhaari baa hawshaasi ku caddahay muxuu ilaahay ku dhawaaqayaa ama muadinkaa ku dhawaaqaya liyatbac liyattabic ha kullu ummatin ummad walba maa kaanat tacbudu waxay caabudaysay waa cadli cadli weeye ayb uxshuru اladiina dalamuu waaswaajahum wma kaanuu yacbuduuna min duun اllah fahduuhum ila siraaط اljaxiim ayb wywma yaxshuruhum wma yacbuduuna min duun اllah asal waa sidaa caabidka iyo macbuudkaba waa la wada xashrinaya maxaa yeelay ayaga mushrikiinta adduunka waxay sheeganayeen kuwan ay caabudayan inay weli iyo gacal u yihiin wax u tarhayaan u shafaac qaadayaan o garab istaagaano badbaadinayaan ka dayaa laleeya marka waa kan kuwa daba taagnaaday idinku israaca israaca ayib hadday malaa'ig iyo rusul la caabudahayayna rusushii iyo ay caabudi jireen baa shaydaan loogu matalaya markaasaa naarta la gelinay nabiga inoo sheegay alayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi ciisa iyo cusayr iyo rusushii iyo malaaigtii gaaladu ay caabudeen mushrikiintu la cadaabi mahaye nabi ciisa loo matelayaa ayaanu ciisa ayaanu cusayr meegaaladin waad la wakaas ninkaad caabudayseen dabagaal leey say u dabagalamaa kulligood fawradahum الnaar axadka la cadaabayna waa maxay meesha galay waa suuro loogu matelay gaaladii mushrikiintu inuu yahay ciisa iyo cusayr iyo malaa'ig whada min cabd اllahi subxaanه wa tacaala marxab maya kaba dambeyn kama dambeyn ayagaa ku xadgudbin weli buu ahaa ayib kama dambeyn sawaabku kul ummati ma kaanat tacbudu falaa yabqa hadhi maayo axadu kaana yacbud hayr allah ilaahay hayrkii caabudi jiray subxaanahu wa tacaala oo min alasnaami asnaama iyo walansaabidhaxyo la qotumeeyaya jamcu nusub ayb ilaa yatasaaqaطuuna waxay ku daadanayaan oy ku hobanayaan fi naari jahannamo xataa idaa lam yabqa ilaa uusan hadhin xataa idaa lam markuusan hadhin ilaa man kaana yacbud اllaha min barin wafaajirin wagubari ahli اlkitaabi fayudca ahlu kitaab fayudca alyahuudu fayuqaalu lahum idan haddii ummad walba layidhi raaca xadiidka ibn mascuud iyo kii abi muusa alashcari fi lbaab axaadiista baabka ugu cadcadaya faahfaahisa qadiyadda oo xadiidka ibn mascuud iyo kii abi muusa inuu soo maray iyo kii abi abu saciid waxaa weliba aad u faahfaahsan xadiidka ibn mascuud khaarija saxiixayn oo xadiid saxiix axmed iyo masaanidu oo xoog badan xadiidka waxaa ku jira oo ilaahay odhanayaa miyaan cadli iyo gar ahayn axad walba inaan maanta weli iyo gacal ooga dhigo adduunka waagu joogay wuxuu ka weli dhiganaya unkaa la weydiinaya aan wada hadallo aan xaajoonno makhluuqow nin walba adduunka waagu joogay axadkoo jeclaa ee uu ka weli dhiganaya gacal iyo ahl uu moodayey uu toogaya ee baryahayey inaan maantana ku xidho soo cadaalad ma min rabbikum waxay dhahan waa cadaaladee gar idan nin walba axadku caabudaya ha raac idan nin walba wuxuu raacaya axadku caabudayay ninna sheekh cabdiqaadir jilaani buu ninna ilaahay buu sugaya subxaanahu wa tacaala xukumkiisa sheekh cabdulqaadir jiilaan asagoo hawsha shuqulkuma lahayna maxaa la samayn shaydaan baa dub weyn loogu xidhay oo la dhihi shee cabdiqaadir kadib waa israacahaya aafadaasaa taag xataa idaa goortii lam yabqa uusan harin ilaa man kaana yacbud اllaha ilaahay axadkii caabudayo un mooyeen oo min barin nin suuban ah wa faajirin ardaal ah iyo waqubari ahli kitaab ubar waa jamcu aabirin jamcu haabir waa baqiyadii ahlukitaabka ahlukitaabkii intoodii xadiikiiso ma garanaysaan abi malik alashjaci cafwan ciyaad bni ximaar alashjaci fii saxiix muslim nabi maxamed ilaahi wuxuu soo saaray iyadoo cajam iyo carabba ay gaaloobeen oo ilaahay khayrkii ilaa baqaaya min ahli kitaab hubarkii weeye ahlu kitaabka intii kasii waswas lahayd ee ahlu tawxiidka ahayd aakhare marka la keeno maxaa mushrikiinta la raacin maya way soo harhayaan liannahum ma kaanuu yacbuduuna ila allah nabigu riwaayo kale faashaara biasaabicihi kaannahu yuqalilhum waa dhifdhif salmaan alfarisi markuu diinka raadinhayay ahlu kitaabkii nin nin baa ka fiican intooda kale muxarifiin iyo mubadeliin likitaab illahi bay ahayn qubarka hadda laga hadlaayo waa jamcu qaabirin wa huwa albaqiyaةu min ashay waa hadhaagi raadkii ka soo hadhay wey ayib iyo ahlu kitaabkii wixii ka soo haray ee diinkoodu saxnaa mar hadday sidaa tahay idan waxaa soo hadhay muslimiinta ahlu tawxiidka ahaa ardaalladoodii iyo intooda fiicnaydba iyo ahli kitaabkii hore wixii ka soo haray maaha kuwan muxarifiinta diinka ku ciyaaray waa qabla bicati muxamedin calayhi salaatu wasalaam intoodii suubanayd ee yarayd ee naadirka ahayd baa loo jeeda fa yudca alyahuudu yahuud baa loo yeedhayaa fayuqaalu waxaa lagu odhan maa kuntum tacbuduun waa tafsiil limaa ujmila saabiqan oo ummad walba inay raacayso axadkay caabudaysay ah qaaluu waxay odhan kunaa nacbudu cusayr cusayr baanu caabudi jir ibn allaahi ahaa waa fikirkaa xilliguu subanuhu noolaa fikir saa'iduu ahaa oo yuhuuddu way qabtay wayna ku badnaayeen waagii dambe markii hawshu qur-aanku ku eedeeyey oo muslimiintu hawsha baahiyeen bay isku daya inay inkiraan amminkan waa baaqi laakiin wuu yar yahay fikirka waxa qaba miaal weeye maxaa laga jeedaa yuhuuddu nin walba wuxuu caabudayay bacdama ashrakuu wa kafaruu ayaa la odhanayaa raac ayb fa yuqaalu waxa kadabtum been baad sheegta waa been cuseyr baanu jiray beentood weeye cuseyr maysan caabudi jirina shaydaan bay caabudi jireen in yadcuuna min duuni ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida cusayr in la caabudayaa amroo ka dambeeyey shaydaan ogu yeedhay oo u qurxiyey inii kaartu asagaa sheegaya aakharu inii kafartu maa ashartumuunii min qabl shaydaan waa xariif ma ana bimusrikikum wa antum bimusrikhiy inii kaartu ma wuu ogyahay in asaga loo shariig yeelhay xariif weynunka warkiisu bannaanka yaal in asaga la caabudayo oon awliye la caabudaynin oo malaa'ig la caabudaynin oo xisaabaha asagoo ka dambeeya oo u oo u meesha asagu boqorka iyo balabaa wuu og yahay aakhra marka la taga laakiin beentu way dhammaan ayib ma allahu ilaahay ma min saaxibatin haweeney walaa waladin ubad ma yeelin famaada tabquun maxaad hadda rabtaan way dhammaatay sheekadaasi qaaluu waxay caطishnaa alla waanu odhnay yaa rabbana fasqinana waraabi biyaan u afartan sana la taagnanaya banka qiyaamo oo ilaah la sugaya xukumkiisa iyo qadihiisa afartankaasna nin gaalka iyo faajirka waxay ku noqon midda oogu daran iyo xilli aan la xamili karin ninka ruuxa muslimkaana ka salaati min nahaar bay u noqonaysa saaca min nahaar fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir fa yushaaru ilayhim waxaa loo ishaarayaa alaa tariduun haddee ma aroortaan oon baa idaahaa biya rabtan haa haddee socdaa leey wakaa biyihii fayuxsharuuna waxaa loo soo kaxayn ila naari naar baa loo soo kaxayn jahanamo kaannaha aad moodo saraabun dhaan dabangaalay dhalanteed yaxtimu bacduhaa bacdan oo isrugaysa jahanama waxaa loogu sawirahayaa inay tahay biyo meel bannaan markaad marayso oo ay dhacaysa iyo milic maxaad meesha kaa fog balle inuu ka horreeya biyo bad biyo isku kaa sawiraya jahanama waxaa looga dhigahayaaba inay biyo bad tahay oona kalax baa la yahaade banka qiyaamo qorax baa halkaa laisu saara dhakadaa nin walba waxaa laqay dhididkiisii iyo kuleylkiisii homarihiisii marka biyahaas ku tuuraa yay u qaadanhaya jahanabay galeen waa dhammaatay halkaasay hawshu ku dhammaanaysa fayatasaaqatuuna waxay ku hoobanayaanoo iskaga daba dhacaya fi naari naarta uma yudca annasaara baa loo yeedhaya fa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanaya maa kuntum tacbuduun idinku maxaad caabudi jirteen qaaluu kuna nacbud lmasiixa bn allah masiixii wiilki ilaahay ahaa ayaanu caabudayna way noocay badan yihiin qole wiil ku sheega qolyo asagaaba ilaaha yidhaahda qolyo yidhaahda maye waa ilaahay buu la oo naasuud iyo laahuud qismigii bashariga ah iyo qismigii ilaahiga ahaaba kelimad ahaabaa kulmay bakhti badan bay leeyihiin ku mashquuli muhimmadu waa maxay waa mushrikiin weeye masiixii ina wiilkii ilaahay abaanu caabudayni fa yuqaalu kadabtum been baad sheegteen kadabtum been baad sheegteen ayib hadii wax la anfiyo qaydkaa loo celiyaa meeshii balaaqiintu odhan jireen muxaadda weeye waxaad tihi mata hebelo waxaa yimid gaadhi wata been baad sheegtay baan kuui hebeloo wata ayaa yimid baad tidhi beentaa weeyaan kuui beentaa weeye ma imaashaha loo celin mise inuun gaari wadin nin baa loo celinaya horta soo carabiyada mau gaari wadin nin baa loo celiyaa qaydka dambuu ku dhacayaa nafyigu hebel wuu yimid laakiin waa beenta way gaadhi ma wadanin asagoo solomoo caddaysa muu yimid wey ama lugaynaya hadda maxay yidhaahdeen looma diiday inay cusayr caabudahayeen maxaa loo diidayaa inuu cibaado muto ama wiil ilaah loo diidan yahay waxaa kaloo loo diidayaa inay xaqiiq ahaanba cusayr caabudayeen maxay caabudahayeen shayطaan ma اtakhad اllahu ilaahay ma samaysanin min saaxibatin walaa waladin haweenay iyo ubad alla ma laha fayuqaalu lahum madaa tabquun maxaad doonaysa wax kale dantiinna ka hadla taa isku dhammaatay wax kale sheegta fayaquuluuna catashna yaa rabbana fasqina alla waanu oonayna waraabi fayushaaru ilayhim waa loo midaarayaa alaa tariduuna almaa wey ma aroortan hadde maa dhacdaan helada waatane fayuxsharuuna ilaa jahanama jahanama soo kaxayn kaannaha saraamun yaxtimu bacduha bacda fayatasaaqatuuna fi naar waynu soo marrahaadi jahannama ood moodo dhalanteed iyo dhan dabagaalle oy biyo moodahayaan bay ku hoobanayaan oo iska daba dhacahayaan xatى ida lam yabqa ila man kana yacbud اllaha min barin wafaajirin ataahum rab اlcaalamiina subxaanaه wa tacaala meeshan marka ashaacira ku baabaaday malakulmowt baa iman ama rabbi baa iman ataahum rab اlcaalamiin ayb laakiin ninkii fidno iyo ilaahay uu dhumi shaydaan duufsado ilaahayna uusan hanuuninin wuxuu doonuu ku kici xataa idaa lam yabqa markuusan hadhin ilaa man kaana yacbud اllah ilaahay ruuxun caabudi jiray oo min barin axad suuban oo muiic lirabbihi ah iyo waa mid muslim ahlu tawxiid laakiin ahlu macsiyo ah. ataahum waxaa u iman rab wa tacaala xagee see ugu imanaya adna suuratin ay fii aqrab suura muuqaal ka oogu dhow suura ka oogu dhow min asuurati cafwan min alatii ra'awhu fiiha min asuurati alatii ra'owhu alla ay ku arkeen fiiha fi suura waa inagii soo maray cinda fasl qadaa u horaysa in ay arkahayaan makhluuqoo dhan ba alla arkahayaan jin iyo insi iyo gaal iyo muslimba suuradii weeye marka midna waa inagii soo maray inay dafino dheen maya allihii aan aragna markii koobaatan ma aha oo halkan aanu joogaynaa في أdنى sورة في أقرب sورة min اlti ay min الsورة اlatيi ra'وuhu alla ay arkeen fiiha في الsورة riwaaية khاarج صaحيan baa cadaysay ثuma yتbdل الlah lana في sورaة yتbdل الlah lana ilahay baa isku kaya muujinaya fii sورaة غayra sورaة اlatيi ra'aynaahu فيha أول maraة أول maraة ayb marka macnuhu sidaas qaala marka ilaahay inuu suuro leeyahay waa maslatu muuqaal leeyahay waa maslatu itifaaqin bayna salaf الsaalix tafsiil hoose oo waxaa jira wixii aan u naqaanay furuuc اlcaqaa'id almukhtalaf fiiha ka furuuc اlfiqi waa jira hadda u bixi maayo oo daarimi iyo abu caasim الnabiil oo daxaaq makhlid ay mareen xufaadda kalena ay ku diideen iyo ahlu xadiid kale waa jirtaa shekh islam ibn timiina aad ugu naqdiya daarimi iyo abu caasim الnabil fi kitaabi bayan talbis اljahmiy qaala ilaahay wuxuu odhanaya famaa tantadiru maxaad u dad dhammaaye jahanaba quwaxdo intii uun loo sawiro looga dhigay dhaan dabagaalla ku hoobteeni idinku maxaa banka idin istaajiyey muslimiinay tatbacu kullu ummatin ummad walba waxay raacaysaa maa kaanat tacbudu waxay caabudi jirta fi dunya wey qaaluu yaa rabbana waxay dhahn rabbiganow faaraqna annaasa dadkaanu faaruqno oon ka tagnay fi dunya adduunyada afqara maa kunna ilayhim xilligaan ogu baahi badnayn hiilkooda iyo hoogooda iyo garabkooda iyo awoodooda iyo dhaqaalahooda maalinkaan ogu baahi badnayn oo adduunyo ahayd yaan dartaa oga tagnay towxiid baana kala geeye wey qaadi kelimadan marka qaab aan saxnayn buu u fasiray ka fiican siduu nawi sheegay baana sax ah faaraqna annaasa fi اdunyaa sabab mufaaraqa maxay tahay in la faaruqo dadku maxaa keena tawxiid baana kala geeye weeye nabiga markay tilmaamayeen saxaabadu waxay yidhaahdeen xataa ahlu kitaabka ay tilmaameen kutubtooda ku tilmaameen yufariqu bayna اlxaqi wاlbaطil yufariqu bayna الزawji wa zawjatihi bayna الrajuli wa akhiihi wabnihi wa abiih maxaa kala saarhaya inahu laysa min ahlika alla ka yidhi nabi nuux wiilkiisii waa la kala dhaqaaqahaya mar haddii diin lagu kala tago waa la kala jagacsanaya faraqna naasa dadkaanu faarunn diin ku khilaafna fi dunya adduunyada afqara maa kunna ilayhim maalinkan ugu baahi badnayn walam nusaaxibhum maanan la saaxiibinoo gacal yuday maanan ka dhigin diin baanu ku kala tagnay sen marka maanta u raacaynaa wey qolihii adduunka aan somaali waxay tahay niman eh, eh, laba ku qaybs muxuu ahaa qaydhinka ku qaybsatay bisaylka iskuma qurdubaan baa la yidhi haddaan marka horeba badarka inagu kala goosanaa isagoo caydhiin oo qaydhiin ah nin walba intuu day kugu yaraato aday kuu taallaa oo dad u cir weyn ku siin maayo almuhim waxaa weeye adduunkaan ku kala tagnaye aakhare maxaa naga dhaxeeya xilligii ilaahay ummadda kale xukumayay ee walba la abaal marinayay annagu jahanname iyo dadkeeda ooma soconno wey kuwaasna horaanbaban kala raaci mayno halkanaan rabbi ku sugayna fayaquulu ilahi wuxuu ana rabbukum rabbigiin baan ahay ilan suuradu ma aha suuradii horaan arkeen waa mid u dhow adnaa wey ayadii xaqiiqada tii horoo kale ma ah ana rabbakum rabbigii baa fayaquuluuna nacuudu billaahi minka allaanu kaa magangallay u fiirso fahamkooda laa nushriku billaahi shay-an haddaan adiga hadda rabbi kaa dhigano aan sidan kuu aragnayn rabbigaan naqaanaan ahayn mushrikiin baan noqonayna shirkin hore adduunkaabaan soo diidna aakhare maxaad moodaa wey hada waa daqiiq jiddan fiqu ahli tawxiid fi dunya walaaakhira isku meel wey nacuudu bilaahi minka allaanu ka magangallay inaad rabbi noo noqoto adugu laa nushriku billaahi shay-an ilaahay axadna u shari yeelin maratayni bay sidaas aw alaaa ama saddex jeer xataa ina bacduhum ilaa barhkood layakaadu uu sigo ma dhicin weeye kaada haddii nafyi aan la gelinin waa bimacna nafyi an yanqaliba inuu ka godoomo cani sababi sidii sabaabka ahayd markii ilaahay uu ku celiyo rabbigiin baan ahay suuradeena ay fahmi waayaan oo ay dhahaan maya matiid dadka aan xoogo imaankooda badnaynee muqalidiinta ahaa yaa xoog u hashkadaynaya minkum an tafshala wallaahu jaabir wuxuu hi aayadan baaba igu qiimo badanba ila qoyskiisa nimanka sigta maalinka ayib wallahu waliyuhuma fashal haba la sheego way dooneen manana samaynin laakiin wallahu waliyuhuma tanaa u qiimo badanba idan lakaad an yanqaliba an yanxarifa can اsawaab oo u yidhahda ha rabbigayi muslimiintu maxay dhaheen maya rabbigaanna ma allah u sharig yeeli mayno kuma garanayno allihii aan aragnay aan naqaanay ma meesha way ku bariiqdeen nimanka la yihahda ashaaciro waxay yidhaahdeen macalnawowi kulligood wixii kitaabka sharxoo dhanba waxay yidhaahdeen ha waxay u jeedaan sifada aan naqaanay ilaahay tilmaantiisa ahayd ee qur-aanku tilmaamay ee ilaahay rasuulku tilmaamay ee inuu sifaat اlkhaaliq ka duwan tahay sifaat اlmakhluuqiin wاlmuxdathiin ma aha ma aha suuro caadi oo xadiidkaa caddeeyey xadiidku uma baahno waa muuqaal ilaahay iskugu matalayo suurooyin kala duwan imis suuraynu soo maray afar baynu soo maray saddex hadda aad maraysaan ayib tii u horraysay iyo iyo tan iyo markay sujuudaan arkahayeen markay sujuudaan soo kac arkahaye iyo ti ahlujanna ayib xataa ana la yakaadu wuxuu sigaya an yanqaliba inuu dib u noqdo uu gadoomo oo uu sawaabkii ka laabtay iyo qodobkii ahaa rabbigaana matid laa nushriku biاllaahi shay-an uu ku ma dhicin weeye la yakaad wamaa kaaduu yafcaluun oo kale fayaquul alla wuxuu odhanaya hal baynakum wa baynahu aayatun fatacrifuunahu biha alliyi ilaahayo idinku astaan iyo calaamada ku garanaysaan ma leedihiin ma haysataan hal baynakum idinka inta ka dhaxaysa wa baynahu bayn allah aayatun calaad ma jirtaa fatacrifuunahu aad ku garataan alle biha bilcalaam fayaquula nacam fayukshafu cafwan fayakshifu hudhunbuayaibanigadhibmalriwaayada bukhaari baa cadaysa saaqan muxuu yahay fayakshifu rabbuna can saaqihi fayasjudu lahu kullu muminin wa muminatin shekhulislaam ibnu taymiya halkaan markuu nabar weyn buu ku dhuftay ashaaciri ragga halma oo runtii adduunkana bay aakharana mushrikiin bay noqon hayaanbu maxaa jira sheekhu wuxuu yidhi xadiidka maxaa ku cad fayakshifu rabbuna can saaqihi ilaahay baa faydaya sifatu saaq markuu faydo muslimiinti baa garan way u sujuudayaan ashacre maxay tidhi saaqa la faydaya howlaha waa malag hawshii waa hawl malag waa makhluuq kale waa suuro loo sameeyey haddabama muslimiinta fil aakhira u sujuudaya ilahay hayrkii fayasjudu lahu idan weligoodba waxaasay wadaanbu nin walba waa runtii nin walbo isku daya nascad inuu lexleexiyo aakhir mashrig buu noqdaa halis wey iska ilaaliya saxaabaa qaato warinaysa oon wax dareena ka qabin ahlulcilmigii taabiciin baa oon wax dareena ka qabin taabicu taabiciin ahlullahi meeshay mareen adu maxaa ilaahay kugu diray idan fayraska kugu jira wasakhda waa in lagaa dhaqo daawa u baahan tahay waa in sunta lagaa shubo ilaahayna bari ayb qolya waxay dhaheen fayukshafu can saaqin can hawlin wa shidatin cadiim waxaa lagu yidhi waad khaldan tihiine waxaa weeye waxaan wax la muujinhay waa masalatu idhaarin wa ibaana kashfiga hawlka iyo shiddadana waa la faydaa waa baab ulizaala qur-aankuna wuu kala qaadaa howlahaas ayb walow raximnaahum wakashafnaa maa bihim waxaan muujinaynaa wey mise waxbaan faydaynaa wey walow raximna wakashafnaa maa bihim oo min durin lilajuu fii tuqyaanihim yacmahun waad garanaysa suurat lmu'minuun waa izaalu shidaa'idka iyo masaa'ibka waa la zuuliyaa aakharana shadaa'idku masaa'ibku bay soo kordhahayaanba waaba cagsi meeshay hawsha u socotay falama kashafnaa canhum kashafna ee azalna ayb aayadii kale falama kashafna canhum اrijza ilaa ajalhum baaliquuhu soo izaalo ma aha tan waa maxay waan muujinayna wax la muujinaya huna labadaa masale isku baabba ma aha aaniyan aakharo sanadii looga soo baxo qubuurta ilaa nin walba godkiisa uu gelayo maxaa socda shadaa'id baaba socda maxaa la faydaa waxaa la faydi maxay ta wayba ka sii daraysaaye ilaa nin walba nina jahanamo ku ararsado nina jannata cadni u fadhiisto ayb ida waxba ha wareegaysani fayakshifu allahu can saaqihi fayasjudu lahu kullu muminin wa muminatin allay garanayaan wey taa macnahedu marka waxaa weeye suuradii horay rabbi ku arkeen iyo tan dambe yaa iswaafas ta u dambaysay hadda ku arkeen usujuudeen ta u dambaysay u sujuudanay rabbi ku garteen iyo tii u horraysay yaa isku mid ah kuwii dhexda ahaana waatay dafirayeen maya ay lahaayeen falaa yabqa hadhi maayo man kaana yasjudu man kaana yasjudu lilaahi hadhi maayo axadkii ilaahay u sujuudi jiray min tilqaa'i nafsihi daacadnimo ugu sujuudi jiray min tilqaa'i nafsihi daacadnimo weeye ilaahay dartii asagoon dana kala wadanin ilaa hadduu jiro ruuxaas adina allaahu lahu bisujuud waa loo fasax dadkii ilaahay u tukan jiray ilaahay keligii caabudi jiray ee mukhlisiintaha aakhire markii ilaahay calaamada u tus horay ka sujuudaya walaa yabqa hari maayo man kaana yasjudu itiqaa'an iska ilaali muslimiinta ku dilin yaan mididow gelin iyo wariyaan istus ay ka ahayd hadduu jiro asaguna ilaa hadduu jiro uu haro jacala allahu dahraw dhabarkiisa rabbi ka dhigayaa abaqatan waaxida hal nooc baa laga dhigaya lafdhabar bir hadda wa arka dabaqadu labdhabartu wa arka angulluhu ricidhuu leeyahay xakabyuu leeyahay mar wuu foorarsanaya mar wuu istaagayaa mar wuu leexanayaa saasaad leedahay waa kashawiitoo kale wey waa moollo saa hadhow maraaf maxaa laga dhigi hallaaguralla laga dhigayaa birtan dheere somalia gaadhiga haysa taasaa dhabarkaadu noqonaya riwaayadii fi saxi bukhaari ka siyaasiya albaqar duudda maaragtay lodu lodu duudda isma laabto waa saas intaa wixii garbaha ka rogan bay dhaqaajisaa amaa dhabarku waa waa taagan yahay idan ma rukuuci karo ma karo ila way dhammaatay inlinta waxaad soo wadeen muslimiin baan nahay waa idinku dhex jiraa hadda lakala baxaya dabaqatan waaxida hal laf baa laga dhigayaaba hal laf oon xubno lahayn oon foorarsan karin kullamaa araada mar walba uu doona inuu sujuudo munaafiqi khara calaa qafahu jeegajeeg u dhacahaya agga loo sujuuda sooma agguba fidlig war hore u sujuud aggu dhacahaya uma yarfacuuna muslimiinta baa kor qaadi ru'uusan madaxyadoodii waqad taxawala allo asagoo isu bedelay fii suurati alatii ra'owhu fiiha wala mara lagu kala baxa maxaa la leexiyaa xadiidkaaba kaa diidi islaamka kugu samayninba inaad loqonjubaadho wqad taxawala ilaha isagoo u wareegay fii suuratihi muuqaalkiisa allatii suuradaasoo ra'owhu ay arkeen muslimiintu alla ku arkeen fiiha suurada gudaheeda ay awala mara asuura shay walba mawjuud ah ama makhluuq ha noqdo ama khaaliqiina abuure ha noqdee muuqaal buu leeyahay muuqaalkiisa annagu laakiin ma garanayno intuusuu banu inooga sheegay besaan ka garanayna waa masaladii wadaadu ka dagaalamay yidha ilaahay subxana nima waxay le ilahay kayfiye iyo qaab ma laha waqad kadabuu been bay sheegeen maa min mawjuud ila walahu kayfiya laakin laa yaclamu kayfiyaة اllah ila hu ilaa hu ayb kadib waxay slku isku khilaafeen aakhare ma la garan karaa taa masale kale laakiin waxaa weeye xaqaa'ida caqliga lama inkiro nusuusta sharcigana lama xarifo lama leexiyo luqunjubaarka iska ilaali faqaala ilahi wuxuu marka ayada ana rabbukum fayaquuluuna anta rabbuna waa garteena ogow waa suuradda u horraysay anta rabbuna haa nacam allow rabbigaanaad tahay uma yudrabu اljisru buundadii baa lagu dhufanaya calaa jahanama jahanamo dusheeda wataxilu waxaa la fasixi ashafaacatu in la ergeeyo muslimiintu ergeynayo dadkii naarta galay loo ergeeyo ahlu tawxiidka ahaa ويuuلuun meeaose waay ku ijmaaceen ahlucilmiga aladiina yuctadu biijmaacihim inaan gaal iyo manaafiq ala arkayn ijmac waba kama jiraan masl khilaafay maladu horaana waynu soo sheegnay ويuuluuna inuu ku gaadayo somalia nw man yuctadu bihi man yuctadu bihi maxaa looga jeedaa waa la siraya hadda kor baa idinka sheekeeyey ma min imaamin إila وطaaئfaة min أhli اqibla tactadu bihi imaam iyo sheekh ma jiro ilaa طaa'ifa min ahli اlcilm min almuslimiin baa tactadu bihi ma jiro wadaad laisku waafaqsan yahay inuu muctabar yaho imaam yahay bacda rasul lah sal ه alay slam ogow hadda dadka islaamka sheegtaan ka hadlaaya yaa lagu gaadin culammada muctabariinta ah a'immada muctabariinta waa lagu gaadaa iska ilaali maxay imaam muctabara cinda jamiic ahli qibla miyaa jira yaa inoogu weyn sayiduna abubakar shayaaiin baa iska laadinaya hadduu bixi maaye almuhim yuctadu bi baad tiri moogta yuctadu bi waxaad iisoo guurinaysaa ijmac soo maaha ma jiraan muctabar maaha qowlun fii abi bakr bidalaa'ili alkitaabi wasunna e, ictidaadkii hebel warkiisa ma ee abubakar iyo cumar iyo warka laga yidhi waxaan loo qabanaynin bikitaab اllah wa bidaliili الsunna ayb lakiin markaa le sheekh muctabara ay leedahay maxaa looga jeeda ay ictibaar waxaa tira ictibaar ahli اlxadiid shuyuukhda muctazilada waa muctabaruuna cindahum soo ma kuwa raafidadana waa muctabaruuna muctaduuna cindahum aduu markaa yuctadu bi man yactadu hay baasha malmaloogiina yaad u jeedaa oo wadaadihii soomaalida ku dacaydayn jiray culummada yaan la khila culmadee anigi odhan jira tabliiq maxay leeyihiin culumo kuwadan culmo ma yaqaanaa qolyaha akhwaan muslimiinka islaax culumay leeyihiin ayagu adaguna waxay ku arkaan nin mutahawiro wereersanba oo burladuul ah oo sarwaal gaaban wax badan u kala baxsanaynba tay maxaa kuu soo hadhay suufiyo ayaga keligood baa soomaaliya culmo ka ah say ahlusunna waljama wayba bohobeen beliil qaysdaba kugu siimi inta kale waba kama jiraan bay kuleeyihiin wahaabiye ciidankeedu kulligii mushrikiin iyo malaacido iyo maxaa tihiin iyo ahlulbidac markaad u roontihiin iyo wax dariiq rabbigay garab maray marka ninba nin sanku taagaya marka laysma gaadee waxaad sheegtaa ninka daabidka alictidaad birajuli ii sheeg horta hadduu bidaliil yahay daliil waan ku kala baxno lakin wadaad aniga aya calaa masaarin almuhim waxaa weeye wataxilu اshafaacatu ahlubidci inkarahade ka qaybgeli maayaan baylata shafaacada rasuulka iyo ambiyada iyo awliyada iyo ahlulcilmiga iyo shuhadada ninkii dafiray aakhra waxbuu ku leh wataxilu waxaa markaasi xalaaloobaysa oo wakhtigeedu gelayaa wey bimacnaa la idmahaya ashafaaca wayaquuluun waxay odhanayaan malaaigtii waa ambiyadu inagu soo maray allahuma salim salim ayib qiila yaa rasuul allah wama ljisru nabi allow bundadu maxay qaal nabig wuxuu uhi daxdun sibsib masillatun simbiraxa ah daxdi iyo masilla waa isku mid waa meesha sibsibkee lagu simbiraxee nin walba uu ku jabo weeye saa intay kuula kacda dhulka dhufays cagtu ma qabanayso sibsib weeye ama simbirux masillatun laguhu ay ku fakadaan fiihi jisrigaa waxaa ku yaalla khaaaiifu jamcu khuaafin waa biraha soo godan usha madaxeeda godan yahay ee waxa kaafal lagu soo jiito ee rootiga kibiista lagala soo baxo foornada iyo tanuurka ayaa la yidhahdaa khutaafka marka jahanama waxaa ku yaalla weeye jidka siraad waxaa ku yaallo hariirihiisa ku yaalla baa u godan malaa'ikatu naar baana kugu dafaysa ushu ku soo aadi mayse malaaikatu naar baa kugu dafay dhab sida kibiis baa qaban waa lagugu ciyaadan billaah ilaah naga badbaadso fiihi khaaaiifo biro wax dafaa ku yaala iyo wakalaabiibu cafan kalaaliib wayna soo marray jamcu kalluubin katanuur inaga shalay soo maray eedna waa bir afkeedu godan yahay khaaaiiftu way kala duwan yihiin kalaaliibtu ama kalluubku wuu gaaban yahay khaaaiiftuna waa biraha dhaadheer khutaafku ee afka godan wax lagu soo qaato waarat hadda qolyahan hilibka kawanleyda kalluubku kaa weeye tan dheerna waa birtan dheer dabka aad wax kala soo baxdaan oo kale ayb iyo waxasakun qodax xasab qodax weeye inta badan waxaa loo isticmaalaa bir masaabiir lahoo lagu dagaalamaa xasaga la odhan jiray oo qolyaha muxaaribiinta ay dadka ku taqraan waa bud biro leh masaabiir ka taagan tahay fash madaxa lagugu dhufanaya marna meesha lagu dagaalamay baa lagugu daadin asagoo kuskuusano biru ka taagan yihin farasku lugta ka geli aduu ku dili kii ku kuufa calooshku kala goynaya waa lagu dagaalamaa idan birahaana waa joogaan weeye qodaxdaas iyo waxasakun qodax buu jidku takuunu binajdi najdi oo ka baxda waa nabiga ugu suura dhowaynaya najdi waa dhulka koraadka dushaa najdi la yidhaahdaa waa riyaadii dhulkaa saxaraa fiiha xasaga waxaa ku yaala shuwaykatun qodax shuwaykatu taskiirku hunaa waa litacdiim la litaxqiir waa cagsi isku ogow yuqaalu laha waxaa lagu yidhahda shuwaykatun qodax yaray hadhihin qodax weyn weeye wax laga hadlayo yuqaalu laha waxaa lagu yidhaahdaa assacdaanu baa la yidhahdaa aad ku socoto taskiirka calaa baabi ku socotona sacdaankaad u celin sacdaanku waa qodax yaryahay laakiin markaad kalaaliibta iyo ka hadlayso khutaafka qodaxdiisu waa waa mid weyn fayamuru lmuminuuna muminiintaa maraya ka طarfi اlcayni ilbiriqsi bay ku marayaan wa kalbarqi hilaacoo kale ku marayaan wa ka riixi dabayl bay ku marayan jidka siraad wa ka طayri shimbir duulayay ku marayaan wa ka ajaawiidi اlkhayli waa min baabi idaafati sifati lmawsuuf wa kalkhayli اljiyaadi aw اlajaawiid bay ahayd asalkeedi ayb waxaa la tilmaamaya mawsuufka waa fardaha ajaawiduna waa sifadii sifadii baa mudaaf laga dhigay mawsuufkiina mudaaf ilayhi baa laga dhigay kaajaawid اlkhayl waa min baabi idaafati الsifati lilmawsuuf ajaawid waa jamcu jamcin jawaad baa mufradku yahay faraska dheereeye dirca ayaa la yidhaahdaa jawaadka asaga waxaa lagu jamciyaa jiyaad iyo ajyaad baa lagu jamciya jiyaad iyo ajyaad baa lagu jamciya jiyaadkaas iyo ajyaadda waxa lagu sii jamciya ajaawiid waa jamcu jamcin miyaanu isfahnay iyo fardaha dheereeya lagu marayaa iyo warikaabi geela dheereeya geela dheereeya oo kale ritib buubahay oo kale ku maraysa fa minhum naajin muslimiinta waxaa mid badbaaday musallamun aan qodax taabanin la badbaadiyey nin aan qodax taabanin baa maraya oo meesha waa dadkii hadda ku maray kalriixi wa kalbari wa kaajaawidi alkhayl walrikaab wa minhum waxaa ka mida muslimiintii marayay makhduushun mid la dhaawacay biruhu intay dafaan o ay abtaan o ay jeexaanba haddana garaafeeyaan buu baxsanaya makhduushu mid la garaafeeyey mursalun ay la sii daayeen oo naarta aan ku dhicin wa minhum waxaa ka maraya makduusun mid la hambooriyey fii naari jahannama yuqaalu takadasa اlinsaanu idaa dufica min waraa'ihi fasaqad makduuskan iska ogo qaabkuu nebigu u fasiray waa laga wanaagsanyahay tagdiiskuna ama tagadusku waxaa weeye adoo sii jeeda in qadaadka lagaa riixo oo horey laguu tuuro kadibna haddii meeshu bannaan tahayna waa tikhaantikhaan oo tagtagtag baad dhihad ilaahay ku badbaadina waad kufi ama waad iska kici hadday god tahayna kuu dhammaatay fa minhu waxaa ka mida makduusu mid hee la hambuuriyey ama la tikhaantikhiyey fii naari jahannama makduusun ay madfuucun min waraa'ihi fasaqata fii naari jahannama macnahaasaa saxan waana ka ibnu asiir uu doortay fi nihaaya wa huwa sawaab isagu nebigu wuxuu maray wa minhum makduusun qolyo la rasteeye baa a ah, oo iska dabatege iska daba dhacay tagdiiskii ahaa in laiska dabageeyo xayawaanka ama raashiinka bakhaarka lagu rasteeyo oo midba mid la saaro taa haddee sifo ruuxu leeyahy ruux meesha lagu tuuray ee waxaa weeye qaabka ahlunaarku isku fuulayaane isku u rastoobahayaan u rakoobahayaan bay taa u noqonayso huna waa maxay faminhum naajin musallamun wamaqduushun mursalun wamakduusun ay madfuucun nin la hambooriye baa ka mida fii naari jahannama taasaa marka tafsiirka ibn aiir baa ka fiican midka nawowi saa u ogaada xataa idaa khalasa almuminuuna min annaar markay muminiintu naarta ka badbaadaan oy bannaanka tagaan fwladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay maa minkum min axad axad idinkama tirsano midkiin ma aha biashada ee ashada iska dheh ashada mid daran munaashadatan lilaahi alla toogidda ama alla baryidda fi istiqsaai اlxaqi xaqa raadintiis istiqsa istidaa istiifa saddexdaa lafdi baa meesha ku yimid nusadu waa isku ma istiifaaba ma istidaaba aniga hadda waxaa qoran istiqsaa baa ii dhigan ka boodeen waxbaan ka booday maa minkum min axadin axad idinka tirsan ama maa minkum min axadin axadna ma aha weeye biashada mid daran munaashadatan xagga baryada lilaahi rabbi uu fi istiqsaa'i lxaqi xaqi la soo bixiisii iyo xaqi min almumini muminiinta kaba daro weeye lilaahi ay baryahayaan ywma alqiyaamati maalinka qiyam u baryahayaan liikhwaanihim aladiina fi nnaar walaalahooda naarta ku dhacay laba macnaa lagu fasiraa meesha way yar badan tahay istiqsaaga mar ayn ka dhigno marna shayga xaqa ah leedahay baa lagaa gullaafto lagaa dulmay siad ilahay u baryi si daran ilaahay waad aragtaa meeshaan allo reebel awood bay ii sheegteen ilaahay u xaqaygi sidaasi la-eg muslimiintu allo ogu baryahayaan walaalahoodii naarta galay istidaa haddii lagu fasiray istiifaana xaq nin baad xaq isku qabateen xaqii baa kugu caddaan waayey masaladii baa ishkaal kaa galay ilaahay baad baryaysa ilaahu caddee ilaahu xaqayga baraanbiri ilaahu barnaanka soo dhig almuhim waa maxay muslimiintu aakharo si daran bay ilaahay u tuugayaan walaalaho muslimiinta ugu ergenaya macnaha loo jeedo soo macno cad ma aha intaa wey yquul waxay odhanayaan waa ka dacwadoodi rabbana ya rabbana yasumuuna kaanuu yasumuuna macana way nala soomi jireen wayusalluuna way tukan jireen wayaxujuuna way xajiyi jireen fayuqaalu lahum akhrijuu soo saara muslimiina waa ergoteene man caraftum axadkaad garataan cuqdada iyo waxa waa harhaysaa kaad adduunka iskugu nacbaydeen ahlu tawxiidka aakhrabad u dacwoonaysa markuu naarta galo ilaahayo walaalqayb ah. waxaan way tegaysaa xisaabahan adduunka baktiga eh waa la tuurahaya wanazacna ma fii suduurihim wey fatuxaramu waxaa laga xaraam yeeli suwaruhum wujuuhdooda wejigooda min anaari cala naar laga xaraam maxay ku garanayaan dadka naar bay galeen waa la gubtaye dadka ahlu tawxiidka ah ee tukan jiree soomi jiree salaadi jire maxaa lagu garan wejigoodii baa nool fatuxaram waxaa la xaaraam diidi weeye cala naari naarta laga xariimi oo loo diidi inay cunto suwarahum wejiyadooda muuqaalku guud ma aha fayukhrijuuna waxay soo saarayaan muslimiintii ergeeyey khalqan kaiiran un fara badan qad ahadat inaaru naartu ay qabatay u gaadhay ilaa nisfi saaqayhi labada dhun bartankooda wa ilaa rukbatayhi labada jilib u gaadhay uma yaquuluuna muminiintu waxay odhanayaan ma maa baqiya fiiha axadun rabbio kuma harin jahannamo iyo naar axad oo mimin duul ka mida bihi aadna soo saart bihi ay biihraajihi inaanu soo saaro aadna amartay kulli waa soo saaray waa iyagu say u arkaan fa yaquulu rabbi faman wajadtum ruuxaad heshaan fii qalbihi qalbigiisa ku aragtay wadnihiisa miqaala diinaarin min khayr diinaar wax laeg miaal waa midaar waxbaan ka booda nisma weli maana gaadhin faman wajadtum fii qalbi miqaala diinaarin min khayrin faahrijuuhu soo bixiya fayukhrijuuna waxay soo saarayeen khalqan kaiiran haddana uma yquul wxuu hi rabbana rabbiga lam nadar kamaana tagin fiiha fii jahannama axadan miman amartana dadka aadna amartay axad ka mida maana ka tag waa soo wada saara wey dadka la amr muxuu ahaa ruux walbaad ku aragtaan qalbigiisa miqaala dinaari min khayru iimaani wanaaga oo say ku ogaanayaan ilaahay baa tusaya wey maalinkaas waxaa weeye wax walba waa la arkahayaa camalkii daahirka waa laga tegi baain baa lagu xisaabtamaya mararka qaarkood ayb camalka daahirka inuusan kuu muuqanin ba laga yaba od ruuxii iimaankiisaba ogaato iyo camalkii baatinka iimaanka qalbiga ama noqo qowl qalbi ama camal qalbi ha noqo lam nadar fiiha axada min amar uma yaquulu ilah xun irjicuu laabta faman wajadtum fii qalbii midqaala nisfi diinaarin min khayr nisfa diinaarin min khayr diinaar nuski tii hore ka yar oo iimaana waxaad ku aragtaan oo khayra soo saara faahrijuu fayukhrijuuna waxay soo saarayaan khalqan kaiira uma yaquuluuna rabbana lam nadar ilahu maanan ka tegin fiiha fi naari miman amartana axadan dadkaan amarta ruxna waa soo wada saaray waa siday marka ayagu u muuqato uma yaquul irjicuu laabta faman wajadtum fii qalbihi miqaala darati min khayr miqaala dara marka hore miqaalu dinaar buu ahaa haddana nisfu dinaar bu aha dinaar waa culus yahay dinaar waa aar garaam afar garaam wey cafwan suusaan ma ahayn afar garam boqol labaatan shan rigo waa xoogo garaamaad wey huna waxay maraysaa miqaala dara ibn cabaas dar maxay tahay xilli ay qorax soo jeeda bur daaqad weligaa ma furtay buui ma fiirisay ilayskaa waxa socdo maartaba dulduulahaya ee ishoo qabanayso haddaad saa tiraada arkayni kaa weyo daruhu ilaahay baa arkaya subxaana wa tacaala telescob baa lagu arkaa ama mijar baa lagu arkaa ama qorax iyo ilis qabtay baa aragta iyo meel duleel wax ka soo galaan ayib faman wajadtum fii qalbihi miqaala daratin wax yar waxa ogu yar markaad ku aragtaan qalbigiisa oo min khayrin iimaana faahrijuu soo saara fayukhrijuuna waxay soo saarayaan muslimiintu ergeynaya khalqan kaiira un fara badan uma yaquuluun waxay odhanayaan rabbana lam nadar ma aanan kaga tegin fiiha markan dambe khayran wax khayr leh ay saaxiiba khayr wey ilaa iyagu waxay isleeyihiin haddiiba miqaala dara la yidhi maxaa hadhay intoona waa saxnaayeenoo ruu dadka aad naabarta xubaan kamaa natay illa waa loo cadiday maxaa waxaad khayr ku aragtaan diinaar ku aragtaan nisfu diinaar hunaa waxay isdhaheen wax dara ka yar maba jiro naar waa maran wa kaana abu saciidin alkhudri yaquul wuxuu odhan jiray in lam tusadiquunii bada alxadii xadiidka nabigaa idinka tago haddaad ii rumayn weydaan bani aadam war badan yahay faqra u akhriya in shitum haddaad doontaan qowlahu tacaala in allaha laa yadlimu ilaahay ma dulmo miqaala daratin wax yar wax ogu yar qadarkii ilahay addoonka ma dulmo takun addaratu daradu hadday tahay xasanatan wanaag yudaacifa rabbi iska badbaaya iyadii waa iyadaa loo laalaabi wayu'ti ilahay wuxuu siinayaa saaxib alxasanati min laduna agtiisa ajran cadiiman buu ajran cadiim waa tafadul min allahi subxaanahu wa tacaala fayaquul allahu caza wajal wuxuu odhanayaa shafacat ilmalaa'ikatu malaa'ig baa ergaysay wa shafaca annabiyuuna ambiyana waa ergeeyeen wa shafaca almu'minuun muminiinna waa ergeeyeen waan la aqbalay walam yabqa ila arxam الraaximiin walam yabqa ila arxam الraaximiin dadka axadka naxariista dadka axadka ugu naxariis badna arxam الraxmiin alla weyaad marka maxay keenaysaa axad ahlu tawxiidaba inaan lagu reebin naar fayaqbadu ilaahay wuxuu cantoobin qabdatan cantooba min naar naartu ilaahay cantooba ka soo qaadaya fayukhriju minha wuxuu ka soo bixinayaa wey naartii qowman lam yacmaluu khayran qatu qoom aan la imanin khayr weligood lam yacmaluu khayran qatu khayr aan la sheegi karin wey wax khayroo la sheego yacni markay macaashidaad u badato waxay yareed la timaado macnaa saas mal shaweyn laga soo qaadi maayo cinda alcarab xataa cinda soomaaliyiin soomada arag nin baad qaaran u doonanaysa waxaad ka rabta matalan boqolkooda inuu ku siiyo waxaan ku dhehil waxa ka soo heshay waxba muxuu ku siiyey shan kun buu kusoo siiyey matalan maxaadna ka rabtay boqol kun war hebel muxuu kusoo siiyey wadaadkii eh, waxba ima sinina iga daaniyo shaah iska cab war cabaar baad qodqodi mar dambe wuxuu ku dhihi shan kun baan ka soo helay maxaa yeelay markaa ma xisaabsan meeshii lagaa filayey iyo meeshaad isdhigtay isma laha marka ruuxa muslimkaa ah, hadduu ahlu tawxiid ahaa khayr wuu la yimid lanna iimaanka baainka wuxuu keensanayaa camal daahira qalla laakiin camalkii daahirka hunaa ma sheegna weeye dunuubtadaa badatay inuu waxba ahayn baa laga soo qaaday maxaa yee riwaayadii bukhaari baa caddaysanaya sidaa qawman lam yacmaluu khayran qatu markuu waran wuxuu man qaala laa ilaaha ila allah wa kaana fii qalbihi min alkhayri maa yazinu daratan laa ilaha illa lahu tawxiidkii oo camalka ah iyo wixii la halmaana iyo kii kale camalka baatinkaaba waa la israaciyey ayib hawqa marka daliil ooma aha lialjahmiya iyo wii iyo wixii la halmaala camal baatinoo asaxay wuxuu keensanayaa wuxuun khayra la timaado laakiin khayrku markuu yaryahay inaan waxba ahayn laga soo qadaya lidunuubi alkaiirati walaaaar ad caaduu noday ad saaruu noqday xumaman dhulay nodeen naatii dadka u soo saaray naatibaa quwaxda wey dhuxulay isu bedeleen fa yulqiihim rabbi wuxuu ku tuurayaa fii nahrin webi buu ku tuurayaa oo fii afwaahi اljannati jannada albaabadeeda ku yaal afwah waa jamcu fawahatin marka albaabada horee jannada webi ku yaaloo mara ayaa lagu ridaya dadka dhuxuloobe yuqaalu lahu webiga waxaa lagu magac dhabaa fayakhrujuuna waa dhalanayaan way bilahayaan wey dadkii kama takhruju اlxibbatu alxibba waxaa lagu jamciyaa xubab baa lagu jamciyaa xibadu marka waa badarka iyo abuurka ilaahay uu keenay aadama aysan beerin carab diqadeeda inag af soomaaliga ma lahan mana way kala qaadayaan midhaha iyo firida iyo shinida ilaahay adduunkaa u dhige iska baxay markuu daadku rabku iska baxda waxay u yaqaanaan xabadeeda xib bay yidhaahdaan aadamu wuxuu beerana xab bay yidhaahdaan aadamu wuxuu beeree masega ama badar ama galle ama digira xabba maxay ku jamciyaan xubuub xubuub bay ku jamciyaan tanna maxay ku jamciyaan xibab way kala duwantahay inagoo lagama naqaano soomaali waa waa un badar un weeye bilcim midhii weeye waxbaan iska leenahay anuu de waa kolley ma aqaana dan yaa dadka dulmine ninkii garanhaya oo sida carbeed oo kale u yaqaan ha sheego kamaa takhruju alxibbatu ya dhacda musig wax walbo kaa dhaca weeye mhm. dhacda hadda waa masagadaadii kaa dhacda wey haldameen halkeen u socdaa masagada markaad goosatee daldalayso hadday ka dhacdo masafta iyo jawaanka iyo iska baxdo taasaa dhacda la yidhaahdaa yaa iskale ta dhalata baan rabaa weli maada fahmine mamasigada innagu aan abuuran jirray baa inaga dhacday oo ilaahay bixiyey mise waa midho iskii oho innagu aynan abuurinoo baxay ti aan guri dhacday wey taa looma jeedo weli inadin fahmin baan u waxaan baxee daaqa waxaan inagu abuurannay iyo waxaynan shuqul ku lahayn soo ma laha baa la yidhaahdaa xibba cinda alcarab waxaan inagu abuuranaa ama inagu aan abuuro ama ilaahay ha bixiyo daad ha bixiyo kulli waa xaba oo fi amiil sayli daadxoorta la socda ama aaqooyinka la soda waynu soo sheegnay waa aciil bmanaa mafcuul fii maxmuul sayli oo daadku wuxuu soo qaaday ka dhexbaxday nabigu wuxuu raba inuu fahansiiye siday dadka u bilahayaane u dhalanhayaan u badbaadahayaan alaa tarawnaha miyadan arag maxabada masagade baxda takuunu ila alxajari dhagax bay ku tiirsanaysaa aw ila shajari geed bay ku tiirsanaysaa maa yakuuna ila shamsi xagga qoraxda wixii xiga usayfuru wuxuu noqonayaa jaalluu noqon ama casuus wa ukhaduru cagaar cagaar buu noqon hawsha remiyi baa garanaya dhiilidu markay baxa hadday heshana dubo way cagaarataa hadduyn qorxelinna iyadoo cad ood moodi minjime shimbireed aad moodi ama baalga ii sheeg madad bay baxayso oo guduudan waxaa weeye qoraxdu kalar bay u samaynaysaa baalka kaloorafiinka la odhan jiray bixin jiray midabeeyaha dhirta ayaa shaqaynaya dalaantanku waa leeyahay markaad waa yeesho dheehaa kaa tagay midabkaadu waa isbedelay maxaa keenay unugyada dhalinaya midabka ee ku ifinaya baa damaya kadibna wejigaadii midabkaadi wuxuu noqonayaa wax kale ayb nabigu wuxuu u tilmaamayaa sida dhiilidu u biqishay u baxday dadkaas u baxaya alaa tarawnaha xamiilu sayl ama xibadii miyayna arag takuunu ila alxajari inay dhagax ku dhagayso oy dhagax hoostii ka bixi aw ila shajari ama geed hoostii ka baxayso maa yakuunu ila ashamsi qoraxda xaggeeda qoraxda wixii qabto oo dheelidaas waxa laga qaybna hoos inay ku jirto baalna uu madaxa bannaanka u joogo qoraxdu ay taabato usayfir buu noqonaya waa tashiiru asfar jaalle bay noqonaysa wa ukhaydir akhdar bay noqonaysa ogow cagaar baa soo gelaya wamaa yakuunu minha min alxibati dheelidaasi ama maxabadda wixii ahaada ilaa dili hoosku wuxuu qabtana yakuunu abyad yakuunu noqonaya abyada mid cad buu noqon qorax ma helin weeye ayib faqaaluu yaa rasuul kaannaka kunta tarca bilbaadiya asxaabadu inaba alla waxaad moodaa saad u tilmaamayso inaad miyi wax ku raaci xoola dhaqi jirtay waa sax weeye qaala nabigu wuxuu uhi fayakhrujuuna waa soo baxayaan ka lulu dadkii dhuxuloobay markii ilaahay halkaa ku riday sidii masajid dhan idan waxay noqonaya jawaahir yakhrujuuna minha waxay ka soo baxayaan min lanhaar nahrulxayaa somayna soo marin ka luli sida dheeman oo kale qurux iyagoo warqahaya oo dhalaalahaya ka soo baxayaan fii riqaabihim qooraha waxay ku qabaan alkhawaatimu dahab bay ku qabaan silsilado baa loo soo gelinaya silsilada waa laisku khilaafo waxaa le bilad iyo wanaag rabbi ku qurxinhayaa mise waa calaamada kaga garanhayo dadkii badbaaday idinku waa dhukaanteen wey waa laydin soo cadaabay dadkanna waa dhugbax waa la kala duwan yahay ayib tan dambaa kutusayso yacrifhum ahlujanna ahlujanna garan maxay ku garanhayaan calaamadda ay qabaan waaga dambe way ka dacwoon doonaan waa laga bedeli doonaa ilaahay waana lagu gartay astaantaana laga reeb waa laga reebi doonaa jahanamo meelahay ka cuntay naartiba ataa wa ku haaya iritooyin iritooyinka ataa waa laga masixi doonaa ahlujanno caadi oon weligood la taabanin baa laga dhigi haye kaba naasi laabas ku jira jannadiinna ilahay naxariistay kamida ah, subxaana watacaala haaulaai bay odhanaya cutaqaau llaahi waa ilaahay kuwuu xoreeyey aladiina kuwaasoo adhalahum allahu ljannata jannada rabbi uu geliyey bihayri camalin camal weyn oo camiluhu ay sameeyeen camal way la yimaadeen towxiidka camalka ka mid ah wixii yaraa khayrka ka mida ah. waxaa weeye camalay janna ku kasbadan oo weyn oy naar kaga badbaadan lamaysa laakiin biraxmati minhu ayb walaa khayrin khayr qadamuhu ay hormariyeen uma yaquul rab adkhiluu cafwan udkhiluu ljannata jannada gala la odhan dadkii cutaqadii laga xoreeyay jahannam iyo naar famaa ra'aytumuuhu waxaad janna ku aragtaan fa huwa lakum ku habsada socda oo dhex qaada jannada iyo beeraheeda iyo guryahaas wixii bannaanaad aragtaan ee idinku halkaa idinku dega fayaquul waxay muslimiintii rabbana rabbina acaytana waadna siisay maa lam tuci axada min alcaalamiin iimaanka qanjaha jooga nin jahanaba ka badbaado oo janna la yidhi gar xor baatay waxaad heeshana deg idinkaa iska leh wuxuu leey waaad alla waxdaan weliga aadam bini aadan siinin cafwan aada makhluuq baadan siinin axada min alcaalamiin ilahi wuxuu ma intaasaad moodaysaan fayaquul rabbiun lakum cindii afdalu min haada waxaad leedihiin waxaa wax ka qiimo badan muxuu yahay allow fayqul yaa rabbanaa ayu shayin afdalu min haada waa istimaa inkaari ah way leeyahay ama waxaa weeyaan tacajub istimaa tacajubaan dhan way la yaaba yihin inaar laga badbaadiyey jannada la geliyey bay ugu dhantaa iyagu maxaa dhiman ayib fayaquulu rabbi wuxuu odhanayaa ridaaya inaan idinka ral noqdaa wax walba ka qiimo badan ridaaya aniga rada aan sheega wey falaa askhatu calaykum bacdahu bacda ridaa abadan idin caroon mahayo intaan idinka raali noqday kadib xadiidkan marka uruq badan buu leeyahay imaam muslim raxmat ullahi tacaala calayhi uruqdii kale marka mutaabacadii iyo shawaahidii raaci lahayd xadiidkii suweyd ayuu halkan ka bilaabaya maadama laga darsigu dheeraaday intaa bal aynu ku dayna in sha allahu tacala wallah subxana wa tacala